bismi illaahi araxmaan iraxiim casharkeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda boqol iyo saddexaad oo suuratu huud ka mid ah ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu noogaga soo warramay casharkeenna hore aayadihii ugu dambeeyey ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala ummadihii hore sida loo qabtay markay dulmi ay sameeyeen sidaas oo kaleentood ayaa rabbigaaga qabashadiisa ay ahaatowdha ilaahay markii qaryo uu qabanayo ahalkeedii loola jeedo qaryadaasoo waxa weeye ahalkeedu daalimiin ay yihiin oo dunuub ay sameeyeen alla qabashadiisow dhahay ilaahay subxaanahu watacaala waa mid xanuun badan oo daran ayuu dhahay ilaahay wuxuu soo yidhi haddana subxaanahu watacaala qisastaas laga soo waramay cibro ayaa ku suganow dha ilaahay qofka baqaaya cadaabka aakhiro maalintaas qiyaamowdha ilaahay waa maalin lasoo kulminaayo dadka waxaa weeye maalin la xaadiraayo oo khalaa'iqdoo dhan ay soo xaadiraayaan weeye haddana alla wuxuu dhahay ma akhirayno yowmulqiyaamaha ilaa ajal macduuda mooyaane oo ilaahay agtiisa macluumka ah marka aayadda ilaahay halkaa noogaga bilaabaayo waxaa weeye ilaahay wuxuu ka warramayaa maalintaas yowmulqiyaamo markay dhacdo xaalatu naas sida ay noqonaysaa ilaahay noo sheegaya yooma maalinmow dhah ilaahay subxaanahu watacaalaa ye'ti ou imaanaayo yoonkaas yoomulqiyaamaha ahi laa takallamu warrami maysow dha ilaahay nafsu nafs ilaa biidnihi ilaahay idankiisa iraadadiisa mooye fa minhum khalqigii waxaa ka mid ahow dha ilaahay shaqiyun mid shaqiya ah oo dhul darsaday iyo wasaciidu mid dhuroobay ayaa ka mid ahowdha ilaahay ila alla wuxuu yidhi subxaanahu watacaala yooma maalin ya'ti ou imaanahowdha ilaahay dalika alyoom weeye yoonkaas oo yoomulqiyaamaha weeye laa takallamu ma warramaysowdha ilaahay naftu nafs ilaa biidnihi ilaahay idankiisa mooye naf hadli kartaa uma jirto idan ilaahay inay ku hadasho mooye waxaa laga wadaa fa jamiicu alkhalaa'iqi yaskunuuna fii dalika alyowm khalaa'iqda dhammaanteeda way aamusaayaan maalintaas ayaa laga wadaa falaa yatakallamu axadun ilaa biidni axad warramaaya ma jiro idanka ilaahay mooye hase yeeshee haddii la yidhaahdo sidee loo jamcinayaa aayadatan iyo ilaahay qowlkiisa yowma ta'tii kullu nafsin tujaadilu can nafsihaa iyo ilaahay subxaanahu watacaala qowlkiisa isagoo ka xikaamee kufaarta uu dhahay wallaahi rabbinaa maa kunnaa mushrikiinay leeyihiin waxaa lagu jawaabayaa ha la yidhi qiyaamadu waxa weeye waa qaybo fara badan baa la yidhi oo iskhalaafsan qaar ka mida waxaa layidhi ma awoodayaan inay hadlaan baa layidhi shiddada jirto daraaddeeda say weyn tahay qaarna waxaa la yidhi way doodaayaan wayna murmaayaan baa yidhi ama waxaa laga wadaa ha la yidhi laa takallamu nafsun waxaa laga wadaa nafuma warramayso wax anfaca oo korinaya bal waxa weeye kufaartu inay warramaan waa dhici kartaa laakiin waxay ku hadlaayaan baa leeyahay kalaam aan nafci ugu sugnayn weeye oo markaasi waxaa weeye xujadooda budlaankeeda muujinaaya taasna waa la yidhaahdaa marka ilaahay dadkii wuxuu dhahay fa minhum khalaa'iqda waxaa ka mid ahowdha ilaahay halkaa isugu yimiday shaqiyun mid shaqiya oo dhul darsaday iyo wa taciidu mid dhuroobay ayaa ka mid ahoo ilaahay azali midoo u qoray inuu saciid yahay iyo mid azali ilaahay u qoray inuu yahay shaq uu yahay cilmiga ilaahay ambata qadarka alle oo qora ayaa mid waxaa loo qoray inuu shaq yahay midna waxaa loo qoray inuu saciid yahay labadaas markay khalaa'iqdu u qaybsamaan ayaa ilaahay sida ay kala yihiin iyo sida ma-aalkooda uu noqonayo labada qolo aalla noogaga warramayaa faama aladiina kuwa ayuu dhah ilaahay shaquu shaqiyoobay fa fi naari naartay ahaanayaan buu dhah ilaahay faama aladiina kuwa shaquu shaqiyoobay ayuu dhahay oo dhul darsaday kuwa ayaan darsaday weeye fa fi naari naartay ahaanayaan buu dhahay ilaahay low waxaana u sugnaaday fiihaa naarta dhexdeeda zafiirun hiimraagow dhah ilaahay iyo wasahiiqunow dhah ilaahay hiimhiimis faama aladiina kuwa taquu dhul darsadow dha ilaahay oo ayaan darsaday fa fi naari naartay ahaanayaanow dha ilaahay kuwaasu lahum waxaana u sugnaaday fiihaa naarta dhexdeeda zafiirun sawd oo shadiida ayaa u sugnaaday sawd daran ayaa u sugnaaday iyo wa shahiiqun sawd laciifa weeyo taag daran hadda waxaa weeye shahiiqa iyo zafiirku wuxuu ka mid yihiin baa la yidhi sawdka ximaarka ay ka yihiin zafiirka asalka waxaa la yidhaahdaa tardiidu nafasi fi sadri weeye neefta oo ku noqnoqoto xabadkaa layidhi ilaa waxa weeye seeruhu markaasi waxa weeye ay afuufmaan shahiiquna waxa weeye nafta oo noqoto oo xabadka ku noqoto weeye tafsiirkaan markaasi waxa weeye ibnu cabaas ayaa saas ku fasiraa layidhi qaar waxay yidhahdeen zafiirku waxa weeye awalu sawti alximaar way yidhaahdeen dameerka sawtkiisa kan ugu horreeyo weeye maxaa yeele sawdka dameerka oo horo aada iyo aad ayuu u sarreeyaa shahiiquna waa midka ugu dambeeyo marka uu sawdka dhammayhaayo uu sheego culammada qaar waxay idhahdeen tafsiirku waxa weeye waa sawtulximaaray dheheen dameerka sawdkiisa shahiiquna waxa weeye baqalka sawdkiisa way dhaheen warar fara badan ayaa lagu sheegay laakiin qiyaamada markay gaaladu ay tagaanoo naarta ilaahay ay galaan oo la cadaabo sida ay u caburmaayaan ooy u sawd xumaynaayaan ayaa dameer tawskiis lagu shabahaya khaalidiina xaalihiin kuwa ku waarowdha ilaahay fiiha naarta dhexeeda ku waaraaya maadaamat isamaawaatu samaawaadku intay daa'imsanaayeen iyo wal arlu arladiyowdha ilaahay khaalidiina xaalihiin kuwa ku waaraaya fiihaa naarta dhexdeedowdha ilaahay maadaamat isamaawaatu samaawaatku intay daa'imsanaayeen iyo wal arlu arladiyowdha ilaahay intii adduunya ay jirtay ilaa maa shaaa rabbuka hayra maa shaaa rabbuka rabbigaagu waxau doono kayrkoodana ah oo ziyaadaa weeye oo waxaa laga wadaa intii adduunya jirtay iyo ziyaado kale oo aan dhammaasto lahaynin ayay naarta ku jiraayaan macnaha waxaa weeye qur-aanka meelo kale ilaahay ku caddeeyey khaalidiina fiiha abaddan weeye naarta ayay weligooday ku waaraayaan maadaama fi samaawaati ow dha ilaahay samaawaadku intay daa'imsan yihiin iyo wal arlu arladii ow dhah ilaahay ilaa maa shaaa rabbuka rabbigaagu waxau doono mooyaane oo markaasi ziyaado ah oo waxa weeye aan dhammaasho ahayn ilaa maa shaaa rabbuka hayra maa shaaa rabbuka rabbigaagu waxau doono kayrkooda oo ziyaadaha weeye aan markaasi aan dhammaanaynin ziyaado waxaa weeye ka baxsan inta adduunya ay jirtay iyo adduunya intay jirtay hadda adduunyada waxa meeshaan loo keenay oo loogaga warramayo waxaa la yidhi bani aadamka wuxuu faham dhilla uu ka haysto waxaa ka jira adduunyada marka waxaa leeyahy adduunya intay jirto o dhan iyo ziyaado kaleon dhammaaso lahayn ayay naarta ku jiraayaan macnuhu saas le weyi inna rabbaka rabbigaaga ow ilaahay facaalun alhii falid badan weeye limaa yuriidu waxa uu doonaayo inna rabbaka rabbigaaga ow dha ilaahay facaalun alihii falid badan weeye limaa yuriidu waxa uu doonaayo rabbigaagu waxau doona ayuu falayaa waama ladiina kuwa ayuu dha ilaahay sucuduu la liibaansiiye qoladaas hadda waxa weeye waa khalaa'iqdii qaybta hore oo ilaahay nooga waramay maxaa yeele ilaahay waxauna soo dhahay fa minhum shaqiyun wa saciidun kuwii markaasi waxa weeye shaqiyaalka ahay ayaa laga soo warramay ducadadina haddaa ilaahay nooga warramayaa waama ama aladiina kuwa ayuu dha ilaahay tuuciduu la liibaansiiyey amase saciduu liibaanay fa filjannati jannaday ahaanayaan dadka sacaadadu ay u sabqisay u dhaqday qadarka ilaahay oo asaligaa qadarka alle u horreeyey dadkay sacaadadu liibaantay u dhaqday fa filjannati yowdh ilaahay jannada ay ahaanayaan khaalidiina xaalihiin kuwa ku waaraya fiihaa jannada dhexeeda ku waaraya wdh ilaahay maa daamat isamaawaatu samaawaadku intay daaimta intay daa'imsanaayeen iyo wal arlu arladii wdh ilaahay khaalidiina xaalihiin kuwa ku waaraya jannada khaalidiina xaalihiin kuwa ku waaraya fiihaa filjannati jannada dhexeedowdha ilaahay maadaamat isamaawaatu samaawaadku intay daa'imsanaayeen iyo wal walardu arladu adduunya intay jirtay ilaa maa sha'a rabbuka hayra maa sha'a rabbuka rabbigaaga waxau doono kayrkoodana ah oo ziyaada weeye sii horay la macno tahay adduunya intay jirtay iyo ziyaado kaloon dhammaasho lahaynin ayay iyaguna jannada ku jiraayaan caddaa anow dheh ilaahay taasuna waa siismuudh ilaahay caddahaasoo kayra majhuudin ku la goynaayo qayrkiisa ah weye caddaa anow dheh ilaahay haddii laga dhiga master wey yucdowna waa la siinayaa cadaan siismo caddahaasoo kayra majuudin ku la goynaayo kayrkiisa haddii kale waa la xaalay karaa caddaa'an xaal uu yahay shii siismaa caddahaasoo kayra majuudin ku la goynaayo kayrkiisa oo marnaba aan la goynin jannada wixii qofka la siiyo inay u ziyaadaan mooyaane laga goyn maayo sida adduunyoo kale maaha falaa taku ha ahaanin owdha ilaahay sayidka maxamedkaaw sii miryatin shaki mid ugaga sugan mimaa kii yacbudu ay caabudayaan haa ulaa'i kuwaanow dha ilaahay oo mushrikiintaahu waxay caabudaayeen oo asnaama haseki ha ka qabinow dha ilaahay inaanan u cadaabaynin sidii dadka ee ka horreeya loo cadaabay ayaddan marka aynu meeshaan ka gelayno waxaa ilaahay rasuulkiisa uga dhigayaa tasliyo falaa taku ha ahaanin ow dha ilaahay fii miryatin shaki mid ugaga sugan mimaa kii yacbudu ay caabudayaan haa ulaa'i kuwaanow dha ilaahay asnaamtan ay caabudayaan inaanan u cadaabaynin shakaasa qabinu dhahay rasuulka calayhi salaatusalaam khidaabku waa isaga laakiin way muraadu hayruhu waaye haya rasuulka calayhi salaatusalaam shaki kama qaba arrintaas marka allah wuxuu yihi subxaanau watacaala wa inaa anagu buu dhah ilaahay alla wuxuu yihi subxaanau watacaala falaa taku ha ahaanin fii miryatin shaki mid ugaga sugan mima kii yacbudu ay caabudhayaan haa ulaa'i kuwaanow dha ilaahay maa yacbuduuna ma caabudayaanowdha ilaahay asnaamta ilaa kamaa sidii oo kale mooye yacbudu aabbaa'uhum aabbayoogood ay u caabudaayeen min qabl horow dha ilaahay sida aabaadooda ay u caabudi jireen iyo sidai ay aabaadooda wax uga soo gaareen saa ayay wax u samaynaan ilaahay alla wuxuu yidhi subxaanau watacaala maa yacbuduuna ma caabudayaanow dha ilaahay subxaana wa tacaala asnaamta ilaa kamaa sidii oo kale mooyaane yacbudu aabaa'uhum aabbayoogood ay u caabudaayeen ka cibaadatiin weeye min qabla hadda kahor kuwaasna waanu cadaabno aa laga wadaa waqad cadabnaahum waana cadaabno ayagana sidoo kaleanu cadaabaynaa wa innaa anagu buu dhah ilaahay lamuwafuuhum waanu u oofinaynaa nasiibahum nasiibkoodow dha ilaahay qaybta cadaabka ay ku leeyihiin waanu u oofinaynaa hw dhahay alle wa innaa annagu buu dhah ilaahay lamuwafuuhum waanu u oofinaynaa nasiibahum nasiibkoodow dha ilaahay gayra manquusin mid laga nuqsaaniyo kayrkiis xaal uu yahay oo si taamaha loogu oofinayaa wey wixii nasiiba oo cadaabka isleeyihiin wey waina anagu wuu dhahay alla lamuwafuuhum waanu u oofinaynaa nasiibahum nasiibkoodown ilaahay xadahum min alcadaab weeye dheefka ay ku leeyihiin cadaabka gayra manquusin own ilaahay kula nuqsaaniyo qayrkiis xaal u yahay si taama ah ayaanu u oofinayna ow dha ilaahay wala wallaahi qad xaqeeqe ayuu dha ilaahay aataynaa waanu siinay muusa nabi muuse alkitaaba kitaabkii aan siinay kitaabkaa ila muuse la siiye waa tawreed weeye fakhtulifa dabeedna waa laysku khilaafay fiihi kitaabkii towreed ahay waa laysku ysku khilaafow dha ilaahay oo beenin iyo rumayn ayaa laysugu khilaafay sidii qur-aanka oo kale weli waxaa socota marka tasliyadii rasuulkeena calayhi salaatu salaam ilaahay uu siinaayey waa haddana nabiga la milicsiinayaa nebiyulaahi muuse kitaabkii lala soo diray oo towreed ahay markii la keenaba khilaaf inuu ka dhacay khilaafkuna waxaa weeye dadka qaar kitaabka way rumaynayaan qaarna way beeninayaan alla markaa wuxuu dhahay subxaanau watacaala walaqad xaqeeqeha aataynaa waanu siinay muusaa nabi muuse muusew dha ilaahay alkitaaba kitaabkii tawreedahay ayaanu siinay faktilifa dibeedna waa laysku ysku khilaafow dha ilaahay fiihi kitaabkaas tawreeda sida qur-aankan la khilaafo khilaafoo kale oo dadka qaarna waa beeniyey qaarna way rumeeyeen saas weeye khilaafku noocaasuu noqonayaa walowlaa kelimatun kelimad ma ahaateena ayuun ilaahay taasa ahaatay kelimadaasoo sabaqad dhaqdowdha ilaahay min rabbika xagga rabbigaaga ka dhaqday xisaabka oo dib loo dhigaayo iyo jasaha khalaa'iqda ilaa yowmialqiyaamati intii laga gaaraayo haddaysan jiri lahayn taasaa jaftee weeye walowlaa kelimatun kelimad ma ahaateena ayuudha ilaahay kelimadaasoo sabaqad dhaqday min rabbika xagga rabbigaaga ka dhaqday la qulliya waa la xugmi lahay baynahum dha ilaahay laakiin ilaahay cilmigiisa amase qadarkiisa horreeyo saabiqada ah ayaa waxaa dhaqay qof kasta dembiga dembigow galo inaan adduunyo lagu jaasinayn oo aakhiro loo dib dhigaayo markaa dantaasu jiri lahayn ou ilaahay taasaa gatee la quliya baynahum dhexooda waa la xukmi laha udha ilaahay adduunyadaanaaba lagu xukmi lahay oo qof walba waxau mutaystay adduunyadan asoo joogaaba lagu jaasi lahay laakiin saabiqada ilaahay waxa xukunka ilaahay oo azaliga ayaa wuxuu ku dhacay in qof walba waxaa weeye qiyaamo lagu jaasiyo oo adduunyadan jasihi oo maaragtay xaqiiqi ahaa aan laisku jaasin doonin wa inahum ayuu dha ilaahay kuwa mukadibiinta ah oo waxaad waxa oo beeniyey qur'aanka iyo maaragtay kutubta ilaahay oo dhan wa inahum kuwaas mukadibiinta ah u dha ilaahay oo qur-aanka beeniyey lafii shakin shaki ayay ku sugan yihiin ow dha ilaahay minhum min alqur'aani qur-aanka ay uga sugan yihiin shakigaasoo muriidin shaksi wax ku sii ilaahay wa inahum kuwa mukadibiinta ahwdha ilaahay kuwa qur-aanka beeniyey lafii shakin shaki ayay ku sugan yihiin owdha ilaahay minhu min alqur'aani qur-aanka iwaga sugan yihiin shakigaasoo muriibin shaki wax ku sii rida mawqican fi raybati weeye qur-aankaas shaki shaki wax ku sii riday ka qabaan maxaa yeele markay fiiriyaana layidhi xagga aabbaa'dooda iyo dhaqankoodii caadadoodii markay fiiriyaan waxay ku waxay leeyihiin low kaana hum calayhi dalaalan ma ijtamacuu calayhi markay dadkii ay wax ka soo gaareen ay fiiriyaan ayay waxay leeyihin dadkaas hadday baadi ku sugnaa lahaayeen oo waxa ay wadaan baadi ay ahaa lahaayeen waxaan kuma kulmina kuma ijtimaaci lahayn ee waxa intaasoo dada ay ku kulantay waa wax xaqa hadday nabiga fiiriyaan iyo mucjisadiisa daahirkaani waxay leeyihiin alla le waxaa nabi uu sheegaayo waa xaq weye iyo waxa uu la yimidba marka waxaa weeye shakigay ku sugan yihin waxaanse shaki lahayn baa la yidhi shakigaas ay ku sugan yihin oo kufriha weeye marka hadda arrintan saana husa waxay ka dhalataahaa yidhi dabciga ilaahay quluubta uu ku sameeyey qalbi la daboolay ayaa warkaas taradudkaasu galahaa layidhi ee xaqu sidiisaba waa iska cadyaadaya qofkii tadabura ee hadda nimankaas arrintaas hadday isleeyihiin arrin cudurdaar u noqonaysa oo la leeyahay aan arrintaanay nimankaanu ku niman wayasane waxbal ha loo fiiriya laleeyahay arrintu ma ahan weyn ee shakigaas wuxuu gelayaa dadka ilaahay qalbigooda uu daboolay hadday shay baatila iyo xaqi ay markaasi hadba dhinac ay fiirinayaan ilaahay dad qalbiga uu ka xiro weeyey kuwaas wa inna kullanowdha ilaahay ay maa kulal khalaa'iqi khalaa'iqda kulligeed ma aysan ahaanin lama ilaa ay ahaatowdha ilaahay layuwafiyannahum waa uu oofinayaa waa uu oofinayaa rabbuka rabbigaagiyowdha ilaahay acmaalahum acmaashooda ayuu oofinayaa innahu allana bimaa yacmaluuna waxay camal falayaan khabiirun allihi caalimku ah wey ilaahay ilaahay subxaanau watacaala wuxuu nooga warramayaa maalinta qiyaamo qof walba oo khalaa'iqda ilaahay ka mida oo mukallafa in waxaa weeye camalkiisii loo oofinaayo haddau khayr yahana khayr lagu jaasinaayo haddau shar yahana shar lagu jaasinaayo allana waxa weeye cid walba waxay samayso uu caalim uu ku yahay arrintaas marka waxaa ku sugan wacdi iyo waciida ku sugan wa ina kulan own ilaahay ah, ay maa kula intaan waxaa weeye meeshaan in nafyi laga dhigo lamaadaana bimacnaa ilaa oo waxaa weeye isbaada laga dhigo waa midaa la yidhi haddii kaleentood wa ina kulan haddii waxa weeye eh, haddii la tashiidiyo haddii takhfiifiyada haddii macnaha aan laga dhigin eh, nafyi aan laga dhigin lamaadaana waxa weeye maada ayaa markaasaa zaa'ida laga dhigayaa laamtana waxaa lala xiriirinayaa ama lamaadoo dhammaa zaaida laga dhiga zaaid laga dhigayaa layuwafiyanahumaa markaasa waxaa weeye ayaa laga qabanayaa ilaahay wuxuu yihi subxaanau watacaala wa ina kulan ey kulal khalaa'iqi khalaa'iqda dhammaanteedow dha ilaahay layuwafiyannahum waa u oofinaya waa u oofinayaa rabbuka rabbigaaguyow dha ilaahay acmaalahum acmaashooda u oofinayaa taasna waa lagu macnay karaa haddii kaleentood waina kulan wain kulanna waa la yidhaha waina kulan ay maa kulal khalaa'iq weeye khalaa'iqda kulligeeda ma aysan ahani waxaa weeye kuwa dhaahiciinta kiyo kuwa caasiinta intaba weye waa meeshaan la keena marka jumle ismiyaa oo markaasi mu'akadaa weye oo lagu adkaynaayo intaas weye iyo laamulqasam oo ziyaado ah fii maaragtay ziyaado oo markaasi waxaa weye lagu ta'siidinaayo ah. qofka markaasi mudiica bishaaradiisa iyo waciidka caasiga lagu ta'siidinayo labadaas meesha waa la keenay marka hadda meeshaan sidaas ayay noqonaysaa oo icraabahaasay ku kala soconaysaa haddaad meeshaa nafi geliso lamaadaan isbaaday noqonaysaa nafi bacdi nafi isbaad weeye wa ina kullan ay maa kulal khalaa'iqi khalaa'iqda kulligeeda ma aysan ahaanin lamaa ilaa ay ahaatowdha ilaahay layuwasiyanahum waa u oofinaya waa u oofinayaa rabbuka rabbigaagu dha ilaahay acmaalum acmaashooda u oofinayaa acmaasha jazheedi baa loola jeedaa in khayran fa khayrun wa in sharan fa sharun wey innahu rabbigaagu ayuu dhahay haddana ilaahay bimaa yacmaluuna waxay camal falayaan khabiirun allihii baadinka warqabaa weeye ilaahay caalim ayuu ku yahay oo cid walba waxa ilaahay uu ku jaasinaayo walax cilmigiisa ka baxsan kuma jiraan maxaa yeele haddousan ku cilmi lahaa lahayn maasagaa ku jaasi lahay wax walba ilaahay cilmigiisu waa koobaabay wa ana allaha qad axaada bikulli shayin cilma ayuun ilaahay shay walba ilaahay cilmigiisa ku koobay weyn fastaqim toosnaabow dhah ilaahay sayidka maxamedka ahow kamaa sidiina u toosnaw umirta lagu amray wamana ha toosnaadow dhah ilaahay taaba rumeeyey macaka micigaaga walaa tadqow ha xad gudbinow dhah ilaahay innahu alla bimaa tacmaluuna waxaad camal falaysaan basiirun allihii caalim ku ah wowd ilaahay meeshaan ilaahay subxaana watacaala rasuulkiisa ayuu la khidaabayaa waxaa la amrayaa rasuulka calayhi salaatu salaatusalaam iyo dadka mu'miniinta oo rumeeyey istiqaamo hadda istiqaamanadu waa ku taagan yahay iyo inta rumaysaye waxaa laga wadaa istiqaamada daa'ima ayaa laga war wadaa oo amarkaanu xaqiiqo ma ahane dawaam ayuu keenayaa weye marka alla wuxuu yidhi subxaana wa tacaala fastaqim toosnow ayuu dha ilaahay maxay noqonaysaa cala alcamali biamri rabbika weye inaad ku camal fasho rabbigaaga amarkiisa dadkana aada ugu yeeso kamaa sida umirta lagu amray u toosnaa buu dha ilaahay sida lagu amray wamana ha toosnaadow dha ilaahay taaba rumeeyey macaka micigaaga rumeeyey oo mu'miniina asaguna waxaa weeye amarka ha ku toosnaadow dha ilaahay walaa tadqow ayuu dha ilaahay axad gudbinow dha ilaahay innahu alle bima tacmaluuna waxaad camal falaysaan basiirun allihii caalimku ah weeye marka hadda ilaahay subxaana watacaala rasuulkiisa wuxuu dhahay fastaqim kamaa umirta ayuu dhahay aayaddan marka waxa weye ka tahay aayadaha aad iyo aad rasuulka calayhi salaatu wasalaam loogu adkeeyo oo nabiguna calayhi salaatu salaatusalaam oo ugaga murgay ayay kamid tahay fastaqim ayuu dhah ilaahay toosnow kamaa umirta dum cala alistiqaamati allatii umirta bihaa weye fii khaasati nafsika haddii la yidhaahdo naftaada khaasaanteeda sida qiyaamuleylka waxay risaalada ahoo inaad dadka gaarsiiso lagu amro inaad gaarsiiso iyo waxa weeye inaadan dagaalka kufaarta ka cararin gaaladoo adduunka wixii joogabaha waha kuu kulmaan iyo wakayri daalika min atakaaliif takaaliifta kaleentoodoo caamada oo guud ahaaneed iyo midda kaleentoodoo khaaska oo nabiga alayhi salatu salaam kiisa haddana alla wuxuu dhahay waman taaba macaka qofki nicigaaga rumeeyene isaguna ha toosnaado saasuu dhahay ilaahi subxaana wa tacaala walaa tadqow ayuu dha ilaahay ha xadgudbinow dha ilaahay waa khidaab nabiga iyo ummadiisa lala khidaabaayo laakiin muraadka ummadda waaye dhuqyaha nabiga mustaxiilow ka yahay alayhi salaatu wasalaam aayaddan marka waxaa la yidhi waa sacbu takliif baa layidhi takaaliifteedu waa adagtaa layidhi saas daraaddeeda ayaa rasuulkeenu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam xadiis seesama ee waxau dhahay khayabanii huudun wa akhawaatuha ayuu dhahay nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam waxaa ireeyey ayuu dhahay huud iyo walaalaheeda ay eheeyey maxaa yeele fastamankamaa umirta waa adag tahay arrintaas marka murugti arrintaas iga gashay waxaa maaragtay eheeyow dhahay rasuulkeenu huud iyo akhawaadkeeda maxaa yeele murugtu waxaa weeye ehaway keentaa maxaa yeele rasuulkeenu wuxuu dhahay calayhi salaatuasalaam alhamu nisfulharam ou dhahay murugtu waxa weeye gabowga niskiis waaye marka taasaa laga garanayaa in macnaha ay arrintaasu keenayso culays dhoyn ay keenayso hadda rasuulkeena calayhi salaatuasalaam isagu macsuum weeye wax kastana waxaa waaye ilaahay isaga waa u sahlay laakiin markuu nabigeenu murgaayo calayhi salaatuasalaam wuxuu ka murgaayaa ummaddiisa oo wuxuu ka murgaayaa oo isleeyahay arrintaas ayagu uma qumi karayaan waana laga doonayaa rasuulkuna wuxuu ahay calayhi salaatuasalaam mid naxariis badan oo ummaddiisa u naxariis badan ayuu ahay rasuulka calayhi salatuasalaam sidaan horey qur-aan ku soo maraynay alla markaas wuxuu dhahay innahu alle bimaa tacmaluuna waxaad camal falaysaan basiirun allihi caalim ku ah wey waan idinku jaasinayaa walaa tarkanuu ha iilanow dha ilaahay ila aladiina kuwii ha u iilana dalamuu dulmiga falay oo fatamasakumu naaru naarta ay idin taabato wamaa lakum idinma uusan sugnaanin min duuni illaahi ilaahay kayrkiisa min owliyaa'a xiriir idiinma sugnaanin buu dha ilaahay kuwa cadaabka ilaahay idinka xifdiya uma bacdiyada laa tunsaruun laydin gargaari mawdha ilaahay alla wuxuu yidhi subxaana wa tacaala walaa tarkanuu ha iilanowdha ilaahay aayaddii hore amaray ahayd middaana nahyi weeye saasaa qur-aanka amar iyo nahyi ay isu daba socdaan maxaa yale marna walxaa lagu farayaa marna walxaana laka reebayaa marna walxaana la farayaa intaasna waxaa weeye inaanan awaamirta ilaahayna aanan ka leexanin waxa ilaahay naga reebaayana aanan dhex gelin ayaa mar walba ilaahay subxaana wa tacaala lagu tirtirsiinaya alla wuxuu yihi walaa tarkanuu ha iilanow dheh ilaahay ila aladiina kuwii ha u iilana dalamuu dulmiga falay kuwa daalimiinta ha u iilana maxaa loola jeedaa waxaa weeye mawaddo jacayl ama sadhexgal in lala sameeyo ama camalkooda khabiiskaa haali naga noqdo arrintaas ayaa la diidayaa marka arrimahaas oo dhan ayaana loo diidayaa inaana markaasi waxa weeye dad daalimiina ficilka ay haayaan raalli aanan ka noqon qofka mu'minka inuu beri ka noqdo ayaa la doonayaa maxaa yeele ilaahay waa tow dhahay laa tajidu qowman yu'minuuna billahi walyowmi alaakhiri yuwaaduuna man xaada allaha warasuulahu walow kaanuu aaba'ahum ilaa aakhiri alaaya dadka mahelaysid buu dhahay ilaahay oon oo maaragtay ilaahay iyo yowmulaakhir rumaynaya ma arkaysid ou dhahay oo jeclaanaya dad ilaahay iyo rasuulkiisa khilaafay qofku haddow iimaankiisu dhab uu yahay oo mu'min xaqa uu yahay ma jeclaanaayo dad ilaahay iyo rasuulkiisa khilaafa jeclaan maayo xataa heer lagu qaayeeyey aabbaa'dooda iyo maaragtay ah, qaraabadooda nooc kastaba allah ka dhigo ee mar haddiiba qofku ilaahay uu ka tago lama jeclaanayo walaa tarkanuu ilaahay wuxuu yihi subxaana watacaala ha u iilana ila aladiina kuwa dalamuu dulmiga falowdha ilaahay oo fatamasakumu naaru naarta idin taabatowdha ilaahay maxaa yeele haddaad arrintaas samaysaan iimaan baadan lahayna waxaa markaas imaanaysa inay naaru idin taabato maxaa yeele lianna almar'a yuxsaru maca man axab baa layidhi maxaa yeele qofka waxaa lala soo kulmiyaa maalinta qiyaamo qofka uu jecel yaha weye marka hadda saas ayaa waxa weeye laysaga ilaalinayaa inaan la jeclaanin dhaalimiinta weeye wamaa lakum idiinma uusan sugnaanin buu dhah ilaahay min duuni illaahi ilaahay kayrkiisa min awliyaaa kuwa maaragtay axiriya weeye kuwa idin xifdiya oo ilaahay cadaabkiisa idinka xifdiyana ma jiraan buu dha ilaahay uma bacdiyeedow dha ilaahay haddii kuwaas waxa weeye aad xayidisaan oo naaru idin taabato laa tunsaruuna laydiin gargaari maayo cadaabka ilaahay cid idinka mancinaysa ma jirto ee dadka noocaasa ka digtoonaada ayuu dhah ilaahay waaqimi salaata salaada oogow dhah ilaahay darafayi nahaari maalinta labadeeda daraf iyo wasulafan gabal oo mina leyli habeenka ka mida ina alxasanaati xasanaadkowdha ilaahay sida shanta salaadood yudhibna sayi'aati xumaanyaalkay tubinaayaan daalika kaasow dha ilaahay dikraa waana waaye oo lidaakiriina kuwa waana qaadanaya ah u sugnaadowdha ilaahay marka waxaa weeye casharkeenna dambe ayaan aayaddan ku bayaaninaynaa hase yeeshee casharkeenna meeshaasuu noogu egyahay wallahu subxaanahu watacaala aclam wasalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu bismi illaahi araxmaani araxiim casharkeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda boqol iyo toban iyo afaraad oo suuratu huud ka mid ah ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu nooga soo warramay casharkeenna aadii ugu dambeeyey inaan loo iiranin dadka dhaalimiinta oon jacayl iyo musaanaco iyo maaragtay raalli ahaansho camalkooda laga raali yahay inaan lagu samaynin jacayl iyo dhexgal laysku dardaro camalkoodoo laga raalli ahaado inaan maaragtay la samaynin taasoo ay ka dhalanayso naar inayna taabato ilaahay sukadiisa idiinma sugnaanin buu dha ilaahay mid idin xifdinaayo cadaabka a laydinka dhowraaya laydinla gargaari maayo cid idin gargaaraysa ma jirto haddii cadaabku ilaahay uu yimaado oo arrinta aad samaysaanow dha ilaahay waxaa ilaahay halkaan aayaddaa nooga warramayaa casharkii horena waxaa weeye aakhirkiisa ahaaday salaada in la oogo oo haddana waxaa weeye salaadu ay shay cajiiba ay tahay oo ilaahay subxaanahu wa tacaala dunuubta ilaahay uu ku tiraayo salaadana maqaamkeedu uu weyn yahay ayaa ilaahay nooga warramayaa alla wuxuu idhi wa aqimis salaata salaada oogow dhahay darafayi nahaari maalinta labadeeda darafowdha ilaahay maalinteeda gabal alkhadaa waalcashii weeye waxay noqonaysaa alayidhi salaada maaragtay subaxa ilaa maaragtay laga gaaraayo waxaa weeye casirka weeye asubxu waduhru waalcasriay noqonaysaa darafa iyo nahaari weeye maxaa yeele darafu lawalna waxaa ku yaala salaada subaxa darafu lakhiirna waxaa ku yaala maalinta markii la yidhaahdo casirka ayaa ku yaala alla wuxuu yidhi subxaanau watacaala wa aqimi salaata salaada oogow dha ilaahay iqaamadu waxa weeye arkaan iyo shuruud iyo aadaab iyo awqaad iyo kulli la ilaaliyo darafayo nahaari maalinta labadeeda darafowdha ilaahay wa sulafan gobolna salaada oogowdha ilaahay oo mina leyli habeenka ka mida wa sulafan gobolna oogowdha ilaahay oo mina leyli habeenka ka mid ahowdha ilaahay waa maqrib iyo cishaa layidhi maxaa yeelowdha ilaahay ina alxasanaat xasanaadkowdha ilaahay yudhibna sayi-aati xumaanyaalka ayay teginayaan marka hadda salaadii waxaa ilaahay nooga warramayaa in dunuubta lagu dhaafaayo haddii lagu fade salaadii aba lagu fasiray oo xasanaadka waxaa weeye waa shanta salaadood maadaama hadda salaada laga waramaayo ina alxasanaati xasanaadkow dha ilaahay xasanaadka midda waajibada iyo midda manduubada midda sunnada iyo midda waajibka yudhibna sayi-aati xumaanyaalka ayay jebinaayaan ow dha ilaahay dunuubta oo weliba gaar ahaan waxaa laga wadaa salaada iyo waxa lagu dhaafaayo adkaarta waxaa weeye dunuubta oo saqaa'irta oo xuquuqda ilaahay ku tacalluqaysa weeye dunuubta kabaa'irta iyadu shuruudo iska leedahay horena waa un soo tagin haddana waan sii sheegi doonaa shuruuda saddexaa la doonayaa taas marka intaanan aayaddan macnaheeda dhammaystirin waxay iska leheedaan yidhi sabanusuul ayaday caam ay tahay nin waxay ku soo degtaa la yidhi aayaddaanu naag ajnabiya shumiyey rasuulka calayhi salaatu salaamna arrintaas u sheegay marka ninkii waxau dhahay aniga may khaas ugu tahay rasuul allow markaasuu nabigu waxau dhahay ummadayda dhammaanteeda ayay u sugnaatay ee adiga gooni kuumahan xadiis bukhaari iyo muslim ay wariyeen ayaa sidaas ahay marka ninkaas saddex magaciisa wax laguma sheegin maxaa yeele meeshii qof markaasi mu'mina uga ugaga dhacdo magaca waa laga xadfi jiray iyadoo la asturaayo in lagu xadgudbana la diidaayo culummada qaar waxay yidhahdeen ninkaas waxaa la dhihi jiray abulyasara la dhihi jiray waxau dhahay isagoo ninkaasu sheekaynaaya naag ayaa ii timidow dhahay oo doonaysa timir inay iga iibsato kolkaasaan waxaan dhahayo wili guriga waxaa ku jirta timir wanaagsan oo dukaanka hooso ayaa timirta fiican ay taallaaho middaan hore taalla waxaa ka fiican midda gudaha ku jirta ayaa ka fiican ee middaas ayaan kaaga cabirayaa markaas wuxuu dhahay naagtii guriga ayaan la galow dhahay gurigii markii aan la galay ayaan shumiyeyow dhahay markaan shumiyey waa ka jallaayow dhahay naag ajnebiyahay aheede abuubakar ayaan u tegayow dhahay kolkaasaa arrinta u sheegay kolkaasoo waxau dhahay uu yidhi arrintaan naftaada ku qari oo waxaan waxa weeye naftaada ku qari ilaahayna uga toobateen ahadna hau sheegin arrintii waa ku qanci waayuu yidhi markaasaan cumar u tegow dhahay sayidinaa cumar bin khadaab arrintii waan u sheegow dhahay markaasuu isna sidii oo kale ay dhahay naftaada ku qari ilaahayna uga toobakee cidna hau sheegin waa sabri waayow dhahay markaasaan rasuulka u tegay calayhi salaatu wasalaam asaan u sheegay nabigow dhahay nabigu markaasoo waxa u dhahay yurina madaxiisa raariciyey akhadta rajulan kaasiyan fii sabiilillaahi fii ahlihi bimili haada wa atraqa dawiilan xataa uuxiya ilayhi wa aqimi salaata ila daasiriin waxa u dhahay nabiga calayhi salaatusalaam markaan u tegey nabigu waxa u dhahay yuuri warma waxaad khiyaantay nin ilaahay jidkiisa ku duula haweentiisii miyaad khiyaantayoo ninka haweentaas qaba jihaad ayuu jiray baa layidhi arrintaanoo kaleentood miyaad ku khiyaantow dhahay rasuulka calayhi salaatu salaam madaxiisa ayuu raariciyey muddo dheer asagoon war idhahaynin ilaa looga waxyoodow dhahay aayaddan intii laa zaala daalika dikra lidaakiriin markaasuu nabigu akhriyow dhahay calayhi salaatu salaam kolkaasaan waxaan ayuu idhi aniga haadaa khaasa am linnaasi caama arrintaanu maa aayaddan aniga may gooni ugu tahay base dadka oo dhammay u dhaxaysaa markaasuu rasuulku hawdha ayuu yidhi bal linnaasi caamatanu dhahay dadkoo dhanay caam ku tahay maxaa yeele arrintaas oo waxa weeye aan loo qasdaynin oo haddaan aan la xalilanaynin isla markaasnaan la daa'imaynin waxaa lagu tiriyaa sakaa'irtaa lagu tiriyaa waxyaabaha markaasi waxa weeye salaadaha iyo istikfaarta iyo waxyaabahaas lagu dhaafaayo ay ka mid tahay hase yeeshee kuma jirto hadduu qofku waxaas uu ka caado yeeshay ama uu iska xalilanaayo ou shareecada fuudaysanaayo kuma jirto weeye ee qof uun mar uun wax khadaasi wax uga dhaceen ayaa loola jeedaa ee qof bereer u samaynaayo caado ka dhigtay taas kabaa'iray ku gaaraysaa asaga marka alla wuxuu yihi subxaanau wa tacaala daalika kaas la soo sheegow dha ilaahay dikraa waana weeye oo lidaakiriina lilmutacidiina weeye kuwa waana qaadanaya u sugnaatow dha ilaahay cidatun lilmuttaqiina weye lilmutacidiina weeye waa waano oo dadka waana qaadana u sugnaato weye ay ku waana qaadanayaan wasbir sabarow dha ilaahay sayidka maxamedkaahow fa in allaha alle laa yudiicu layici maayo ajra almuxsiniina kuwa muxsiniintaa ajirkooda ilaahay layici maayo ilaahay wuxuu yidhi subxaana wa tacaala wasbir sabarow dha ilaahay isbir yaa muxamedu calaa adaa qoomika weeye qoomkaaga dhibkooda ku sabar weeye oo rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam kufaarumaka aad iyo aad bay u dhibi jireen dhibaato badan ayaa gaalada ka soo gaari jirtay rasuulka ilaahay wuxuu farayaa sabar ayuu farayaa saabirna waa yahaye sabarka daa'imaa leeyahay amase mar haddii salaad laga soo warramaayey salaada ku sabar ayaa la leeyahay hase yeeshee muraadku waa qayrkiis nabiga calayhi isalaatu wasalaam fa in allaha allowdha ilaahay laa yuliicu ma la yacaayo ajra almuxsiniina kuwa wanaagga falaaya ajirkooda ilaahay la yici maayo oo ilaahay waa ajir siinayaa weeye qofku haddii uu sabro daacada ilaahay uu ku sabro balaayada uu ku sabro macaasida uu ka sabro ajirkiisa ilaahay la yici ilaahay waa ajir siinayaa weeye falowlaa kaana fahallaa kaana may ahaatow dha ilaahay min alquruuni ummadihii xaggooda oo min qablikum idinka idinka horreeyey uluu baqiyatin baqiyo kuwa u saaxiibahow dha ilaahay kuwaasoo yanhowna reebaaya canilfasaadi fasaadka reebaaya fil arli arlada ka reebaaya marka meeshaan nafi weeyo maa kaana fiihim daalika laga wadaa lagama helin ayaa laga wadaa dad waxaa weeye macruufka faraayo munkarkana reebaayo falowlaa kaanaw dha ilaahay fahallaa kaana mau ahaadow dheh ilaahay maba ahaane min alquruuni ummadihiiyow dheh ilaahay oo min qablikum idinka hortiina ahaaday uluu baqiyatin asxaabu diinin wa fadlinaa laga wadaa diin kuwa u saaxiiba iyo fadli maxaa loogaga heli waayow dheh ilahay lagamaba helina kuwaasoo yanhowna reebaayow dheh ilaahay can ilfasaadi fasaadka reebaaya fil ardi dhulka la fasaadiyo ilaa laakiin ayuudha ilaahay qaliilan wax yar oo mimin duul kamida mida anjayna aanu kerinay oo minhum ummadahaas ka mid a waxaa ku qadir nahow way reebeen fanajow wayna koreen isminaha munqadic weeye ilaa laakiin ayuudha ilaahay dadkii waxaa weeye dhammaantood mooda xumaane qaliilan wax yarow yarowdha ilaahay oo mimin duul kamida mida anjayna aanu korinay oo minhum ka midowdha ilaahay ummadahaas way reebeen oo fasahaadkii bay reebeen wayna koreen ayoo saasay ku koreen marka annagaa ilaahay wuxuu nagu boorinayaa inaanu xumaanta iyo fasahaadka aan ka hor tagno si waxa weeye musiibada iyo balaayada iyo cadaabka alla looga qoro weeye qofku waxa weeye haddii macnaha xumaanta uu ka hortegi waayo ama uu kahan waayo ama uu waxa weeye qalbiga afka ka sheegi waayo waxau noqonayaa mid wax ka raal raalli ku ahoo waxa weeye wixii ka yimaadana shu'migeedu waxbay ka gaaraan aakhire ay ka gaaraan adduunka hadda waaba la qaybsanaya shu'miga ka imaanaya dhaalimiinteed watabaca aladiina kuwa waxay raaceen owdha ilaahay dalamuu dulmiga falay kuwii fatahaadka waxaa weeye dulmiga ku sameeyey nahyigana iska daayey maxaa yeele xumaan haddii la arko in laga hortagaa loo baahan yahay ummaddu inay iska noqoto sidii xayawaankii oo kale lama rabo oo waxa weeye xayawaanka oo maalaayacqilka ayaa waxa madlaradooda ah oo dhibaatadooda mar kasta xayawaanka kaleoo fariisada ah oo ku samaynayo ugaarsanaya waxba aanan ka qabanin laakiin dadka mukallafiintaah oo wax gartaahu waa inay xumaanta iyo samaanta ay kala gartaan oo ay ka hor tagaan waa xumaanta inay ka hor tagaan oo ay ka gilgishaan baa la doonayaa waa inay nahiyaan baa la doonayaa ee inay madaxa iska hoorsadaan maaha maxaa yeele shu'mi adduunya mid aakhira ayaa ka dhalanaya marka alla wuxuu sheegay subxaanau wa tacaala dad yar inay maaragtay ah, koreen ah, dad yar inay koreen weeye waana dadkaasu dadka xumaanta nahiye weeye ilaahay markaa wuxuu yidhi watabaca aladiina kuwa waxay raaceen dalamuu dulmiga falay oo fasahaadka sameeyey nahyiga ka tegey maakii utrifuu loogu faajafaajiyey fiihi maaga wa kaanuu waxayna ahaadeenow ilaahay muslimiina kuwo muslimiin ah watabaca aladiina kuwa waxay raaceenow ilaahay dalamuu dulmiga falowdha ilaahay daalimiintii ah, oo fasahaadka sameeyey arladan ilaahay fasaadka ku sameeyey nooc kasta oo arlada ilaahay lagu sameeyo addoomanka ilaahay ha la dhibo ama macaasi oo qofka asaga naftiisa hala yimaadiyo waxay noqonayaan waxaasoo dhan fasahaad bay noqonayaan marka alla wuxuu yidhi wa tacaala watabaca aladiina kuwii waxay raaceen dalamuu dulmiga falay maakii utrifuu loogu nimceeye fiihi maaga wey macnaha waxaa laga wadaa daamuu calaa shahawaatihim weye wixii shahwadooda ay iska daa'imiin walam yatadakaruu cadaaballaahi ilaahay cadaabkiisana ma aysan xasuusanin weye cadaabkii allana mar aysan xasuusin weye ah, nimcadii loogu nimceeyey markaasay iska raaceen iska kibreen weye marka haddii arrintaasna waxaa weeye sababta loo halaagaaba waxay tahay inay shahawaadka ay ku mashquuleen oo carada ilaahay keentay haddana waxaa weeye alle ay u noqon waayeen markaasuu dhah ilaahay wa kaanuu waxay ahaadeen o dha ilaahay mujrimiina kuwa mushrimiina oo kaafiriin ay ahaadeen amase alla xaalee wal xaalkaaru ay ahaadeen mushrimiina muslimiin oo jaraa'im ay sameeyeen way iska daa'imeen taasaa marka waxay keentay halaagga iyo hoogga taasaa keentay wey alla wuxuu yidhi subxaanau tacaala wamaa kaana rabbuka rabbigaagu ma uusan ahaanin liyuhlika alquraa qarya inuu halaagaayo bidulmin bisababi dulmin dulmi sababkiisa uu ku halaagaayo walxaal ahluhaa ahlkeedina muslixuuna kuwa mu'miniin ay yihiin hadda ilaahay subxaana wa tacaala waa naxariis badan yahay dad lama halaagaayo ilaa ayagu inay dulmi sameeyaan oy dhaalimiin noqdaan mooyaane macaasida iyo hoogaya balaayada waxa ka dambeeya waxaa weeye ummadda ayadaa ka dambaysa maxaa yeelay ilaahay wuxuu faray ay ka tageen wixii ilaahay subxaana uu ka reebay way kahali waayeen alla markaas wuxuu dhahay wamaa kaana rabbuka rabbigaagu ma uusan ahaanin liyuhlika alquraa qarya inuu halaagaayo hadda qaryada aalkeed baa loola jeedaa bidulmin bisaadi dulmin dulmi sababkiisow dha ilaahay oo ilaahay ou dulminaayo arlada qaryadaas ou dulminaayo ilaahay uma halaagin walxaal ahluhaa ahalkeediina muslixuuna kuwa muslixiin iyo islaax ay ka shaqaynaayaan maxaa yeele dad hadday ayagu islaax ka shaqaynaayaan ilaahay subxaana watacaala halaagi maayo marka hadda waxaa weeye waxaa laga yaabaa ha la yidhi macnuhu inay yihiin dulmi oo ayagu markaas ay sameeyeen dulmigana markaasi loola jeeda shirkigaa la yidhi laakiin macnihii hore aan ku fasirnaa xoogaa ugu roon weeye macnaha waxaa weeye la halaagi maayo ahlulqura bimujaradi shirkin weye shirkigooda mujaradkiisa idaa kaanuu muslixiina weye fii maa baynahum lifardi musaamaxati ilaahay musaamaxadiisa ayaa xadguduba xuquuqin fii xuquuqi xuquuqdiisa ilahay waa iska musaamaxaa ah, laakiin waxaa weeye waxaan ilaahay saamaxaynin waxaa ka jira xuquuqulcibaad weeye ilaahay wixii asaga xuquuqdiisa inuu masaamaxo ayaa iska badan maxaa yeele alla xilmi ayuu leeyahay laakiin haddii lagu tunto xuquuqulcibaad lagu tunto oo addoomanka ilaahay oo lacafadaa dembi laga galo arrintaas cuquubadeedu way soo degdegaysaa walow goorshaaa rabbuka rabbigaagu uu doonaayowh ilaahay uusan doonine la jacala naasa dadka wuxuu ka yeeli lahay ummatan ummadow dha ilaahay waaxidatan oo kaliya calaa ahli diinin waaxidin weeye Ah. oo islaamkaasaa dadka ilaahay ku kulmi lahay haddii waxaa weeye saabiqada ilaahay ay ku dhici laheeday dadkoo dhan inay muslimiin ay noqdaan marka lowdan waxaa weeye xarfu imtinaac weye lwujuud weye macnaha waxa weye imtanaca daalika arrinkaasaa reebtoomay waa licadami mashii'ati illaahi low ilaahay baan dooni alla wuxuu yidhi subxaanahu watacaala walow gooshaaca rabbuka rabbigaagu uu dooni lahay wousan doonina weeye la jacala naasa dadka wuxuu ka yeeli lahay ummatan ummadowdha ilaahay waaxidatan oo kaliya ah, diinta islaamkaa dadka la isu geli laakiin in dadku ayna diinta islaamka gelin waxaa weeye ilaahaya yaa ugu talagalay xikmad rabbaanihu alla isagoo ogyaha weeye walaa yazaaluuna ka zuuli maayanu ilaahay ummaddu mukhtalifiina kuwa iskhilaafa inay yihiin walaa yazaaluuna ka zuuli maayaan mukhtalifiina kuwa iskhilaafaa inay yihiin ah, calaa adyaanin shataa weye diiman kala duwan inay haystaan weye marka waxaa laga faa'iidaysta ha layidhi aayadatan ikhtilaafku waxaa weeye kamaa kaana xaasilan fi lumamil maaliyati a layidhi sidii ummadihii hore khilaafa u wada jiri jiray laa yazaalu mustamiran fii haadihi alumma weeye ummaddan ummatul maxamede iyadana khilaafku saasuu uga jiraya maxaa yeele waxaa ku jira mid kaafira mid mu'mina mid daa'ic oo ilaahay adeecay mid caasiya weeye maxaa yeele xadiis waxaa soo aroran soo mari jirnay iftarakat ilyahuudu calaa ixdaa wa sabciina firqatan yahuudu waxay u qaybsameen toddobaatan iyo kow firqo nasaarana toddobaatan iyo labo wa sataftariqu haadihi lumma ummaddaana waxay u qaybsami doontaa u dhanagu toddobaatan iyo saddex sintaani wa sabcuuna fi naari toddobaatan iyo laba naartay gelaayaan midna jannaday gelaysaa marka culummadu waxay yidhahdeen firqada naajiyada ahlusunna waljamaaca weeye dadka haysta caqiidada saxiixa oo caqiidadii selefka oo ashaacira iyo maaturidiya dadkaas ayaa loola jeedaa waxa kaleentoodne waxa way googelayaan firqooyinkaas oo markaasi laallada ah ayay soo gelayaan marka alla wuxuu dhahay walaa yazaaluuna ka zuuli maayaan mukhtalifiina inay iskhilaafayaan ilaa laakina ayuu dha ilaahay man raxima rabbuka rabbigaagu qofka u naxariisow dha ilaahay kuwa ilaahay u naxariisto iyagu isma khilaafayaan weye dadka ilaahay u naxariisto isma khilaafayaan weye oo xaqay ku midoobayaan calaa diini waaxidin bayna laa yatafaraquuna weye maxaa yeel an aqiimu diina walaa tatafaraquu fiihi ayuu dha ilaahay diinta oogow dha ilaahay hana ku kala tegina diinta macnaha in la oogo laguna kala tegin baa laabud ah weye marka dadka aaluraxmada ilaahay u naxariistay waxaa weeye isma khilaafayaan caalimka la yidhaahdo imaamu alghazaali waxau dhahay qofka waxa weeye wuxuu ogaanayaa ahlu xaq inuu yahay iyo ahlu baatil uu yahay markii waxa weeye qabriga galo uu ogaanayaa oo haddii adduunyada ay ku jirtay ahlulxaqaa tahay maalintaas ayaa waxa weeye wixii uu hayaa loosoo bandhigayaa saas ayuu dhahay sheikhaasu balse waxa weeye qofku waxa weeye ahlulbaatil inuu yahay waxa weeye qabriga waxya ka hor intaan ruuxa qofka laga qaadin haddiise sida soo aroortay waa u ogaanayaa waxa uu yahay waa sii ogaanayaa walidalika sidaas ayaa ayuu dhah ilaahay khalaqahum alla u abuuray oo waxa weeye ahlulkhtilaaf inay iskhilaafaan ayaa loo abuuray ahluraxmane inay maaragtay midoobaan ayaa loo abuuray oo dadkaaba saasa weeye walidaalika khalaqahumtaan waxaa weye laamtu laamulcaaqiba wasayruura weeye macnaha waxa weeye ilaahay ahlulikhtilaaf u abuuray litakuuna caaqibatu amrihim weeye ciribtoodu say u noqoto huwa alikhtilaaf khilaafba say u noqoto ahlul'ikhtilaaf ilaahay waa abuuray si waxaana loogu abuuray areenkooda ciribtooda ciribtooda dhan khilaaf ay ahaato wa khalaqa ilaahay waa abuuray ahla araxma weeye litakuuna caaqibatu amrihim weeye araxma si waxaa weye ayadana caaqibatu amrihim naxariis ay u noqoto ilaahay marka khalaqa ahlal ikhtilaaf weeye litakuna caaqibaةu amri huwa اkhtilaaf wakhalaqa ahla raxmati litakuna caaqibaةu amri raxma wey waa si hadda markaan soo macnayeyn marka waxa weeye waa shay azaliya oo ilaahay subxaana watacaala uu qadaro weeye idina marka wixii loo abuuray ka baxsa mayso watamad waytaam ahaatow dha ilaahay kalimatu rabbika rabbigaa kelimadiisa kelimadu ilaahay waa itaama noqotay oo waxa weeye wixii ahlul ikhtilaafa in macnaha la cadaabi doono ayaa ilaahay subxaanau watacaala kelimihiis taam noqoto watamad way taam noqotow dha ilaahay kelimatu rabbika rabbigaa kelimadiisa wahiya waxaana wey isoo qadaro laamla'anna waan buuxin oo waan buuxin dha ilaahay jahannama naasa jahanname la yidhaahdo min aljinnati jinniga ayaan ka buuxinayaa iyo wannaasi dadka ajmaciina dhammaan laamla'anna waan buuxin oo waan buuxin jahannama jahannamo ilaa ay ka tiraa qad qad weeye ah, waa kaas soom waa kaas intaasaa igu filan haddayse hase yeeshe ilahay duu ihahda suuratu qaafan uu tegi doona xadiiskaas min aljinnati jinniga ayaan ka buuxinayaa hawdha ilaahay xaggiisa iyo wanaasi dadka ajmaciina dhammaan jin iyo insi ayaa jahaname laga buuxinaya wa kullan kulla arkowdha ilaahay ah, mudaafu ilayhigii waxaa bedel ka ah tawiintan wa kullahu may aheede wa kullan kulla arkowdha ilaahay waa tahay macnaha wax kasta wa kullan kulla arkowdha ilaahay macnaha waxa weeye wax kasta oo loo baahanya weye kullu maa yaxtaaju ilayhi taasaa laga wada haalayay wa kullan kulla arkowdha ilaahay naqustu waanu qisoonaynaa ah. hadda meeshaan waxaa weeye mulaafu ilayhi waa iska leheeday laakin tanwiintan ayaa bedelka ah weeye wa kullan kulla arkowdha ilaahay naqustu waanu qisoonaynaa calayka korkaaga sayidka maxamedkaahow min ambaa'i rusuli rususha akhbaarteeda xaal uu kamid mid yahow dha ilaahay wa kullan kulla arkow dha ilaahay naqustu waanu qisoonaynaa waa qisoonaynaa macnaha waxa weeye waanu ka waramaynaa weeye calayka korkaaga min ambaa'i rusuli rususha akhbaarteeda xaal uu kamid mid yahow dha ilaahay kabedel maa shay ayaanu qisoonaynaa nusabitu aanu kusugayno bihi maaga fu'aadaka laabtaada aan kusugayno maa shay ayaanu qisoonaynaa nusabitu bihi aanu ku sugayno kusugayno fu'aadaka laabtaadow ilaahay walahan qalbigaaga aan ku sugno ayaanu kuu sheegaynaa macnaha waxaa laga wadaa akhbaarta iyo qisasta rasuul allow laguu sheegaayo ambiyadu ilaahay wixii qabsaday iyo wixii ay la kulmeen qalbigaagaa ku degaayo oo adiga dhibka lagugu haayo iyo taa haddaa isu fiiriso ayaa safraysaa weeye wajaa'aka waxaa ku yimid ow ilaahay fii haadihi middatan oo ambaada ambase aayadahan wajaa'aka waxaa kuu yimiday fii haadihi midatan dhexdeeda oo ambaada nagu sheegay akhbaartatan amba aayadaha kan alxaqu xaqi ayaa kuu yimiday wa mawcidatun waana ayaa kuu timiday wa mawcidatun waana ayaa kuu timid ow ilaahay wadikraa ayaa kuu timid ilaahay waano oo lilmu'miniina mu'miniinta u sugnaatay waa iskubada macno weeye wa mawcidatunowdh ilaahay mawcido ayaa kuu timiday iyo wadikraa waanowdha ilaahay oo lilmu'miniina kuwa mu'miniinta u hadda waxaa weeye mu'miniinta waxa loo gaar yeelaayo oo loo khasisaayo ayagaa ku intifaacayo weeye oo ayagaa rumaynaayo gaaladu kuma jiraan weeye gaalada marka waa laga reeba iyagu kuma jiraan lilmu'miniin owdha ilaahay qof mu'min muumin waxaas la sheegaayo habadow ku dheefaayo lama ah ilaah wuxuu yidhi subxaana watacaala haddana waqul waxaa u tidhaahdaa liladiina kuwa laa yu'minuuna aan rumaynaynin icmaluu camal fala calaa makaanatikum xaaladiina ku camal fala inaa anaguna caamiluuna kuwa camal falaya aanaa xaaladayne hadda hay tahdiid weeye waa loo goodinayaa waqul waxaa u tiraa aw ilaahay sayidka maxamedka ahow liladiina kuwa laa yu'minuuna aan rumaynaynin icmaluu camal fala calaa makaanatikum xaaladiina ku camal fala xaladayku soo maxayta waa kufri weeye Ah, inaa anaguna caamiluuna waan camal falaynaa xaaladaynno waxa weeye iimaankaas ayaan annaguna ku camal falaynaa marka meeshiina jooga annaguna meeshaynaanu joogaynaa waxaad ka heshiidaad leedihiin annaguna waxaan ka helnaan leenahay weeye wantadiruu korta caaqibata amri weye amarkiina ciribtiisa wantadiruu korta inaa annaguna muntadiruuna kuwa koranaayan waxa macnaha ciribtiinu ay noqotane soo dhowra annaguna waan soo dhowraynaaha weye ah weli marka waxay noqonaysaa waa tahdiid waayo waxaad ka heshiinaad leedihiin weye wantadiruu korta inaa anaguna muntadiruuna kuwa konaanahay annaga waa ciribtaynu noqon ciribtaynu ay noqoto suga weye annagu lafti inaan sugaynaa weye marka tahdiid waaye xadiiskii macnihiisa waaye idaa lam tastaxi fasmac maashiisoo kale waaye haddaadan xishoonayn waxaa doonto samay weye maxaa yeele qof ilaahay caasinaayo oo oh, allihii abuuray oo istiijaabiyey oo cadam ka ehaysiyey qofka khilaafaaya qof xishood lamaba ahanba sidiisaba ah, xishoodku maxaa yeeley iimaanku kamid yahay alxayaau min aliimaan u dhahay rasuulkeena calayhi salatusalaam xishoodku waxaa weeye iimaanka kamid yahay marka qof ilaahay caasinaaya qof xishood lama ahan sidiisaba ah, welilaahi allah waxaa u sugnaadw dha ilaahay qaybu samaawaati samaawaadka qaybkoodaw dha ilaahay iyo wal arli arrada qaybkeeda alla subxaanahu wa tacaala waxaa u sugnaaday waxa samaawaadka ee rada ku ciilan uu qeyb weyn faxaysu kaana huwa alcaalim bimaa qaaba fi samaawaati waalardi wa ilayhi marjicu lumuuri kullihaa weeye ilaahay hadduu ahaaday mid caalim ku ah waxa samaawaadka ku ciilan iyo waxa arlada ku ciilan amuuraha dhammaantood isagay u noqonayaan wuxuu marka alla xaqiiqo uu ku yahay in isaga la caabudo weeye oo aan keyrkiis la caabudin alla wuxuu xaqiiqo ku yahay in isaga la kala saarto amuuraha loo bandhigto mar hadduu sifaadkaa iska leeyahay cidaan sifadaas aan lahayne in la caabudo ama la kala saarto waxaa weeye xaq u malaha weeye mana suurta gelaysa weeye marka alla wuxuu yidhi subxaanau watacaala welilaahi alla waxaa u sugnaaday qaybu samaawaati samaawaadka qaybkoodown ilaahay iyo wal arli arlada qaybkeeda cilmu maa qaaba maa weeye waxa ku ceelan hadda qeyd markii la yidhaahdo binisbati lilkhalaa'iq weeye markii khalaa'iqda loo nisbeeyo ayaa wax qeyb ka jiraani ilaahay wax kasta isaga xaadir u yihiin oo wax ilaahay qeyb ka jira ma jirto ee qeybka marka la leeyahay annaga markiina loo nisbeeyo weeye ilaan annagu waxna waa naga maqan yihin waxna waanu arkaynaa wa ilayhi ilallaahi ilaahi xaggiisa ayuu dha ilaahay ayaa yarjicu lamru amarka uu noqonayaa amase yurjacu lamru amarka loo celinayaa kulluhu dhammaantiis amuurahoo dhan ilaahay u noqonaya markaasaa ilaahay qofka caasiye ayuu ka aargudanaya facbudhu alla caabudow dha ilaahay facbudhu allahaas caabud oo waxid allahaas ayaa wax la caabudo lehe wa kala saaro calayhi calallah ila kuwiis kala saaro khidaabku waa nabiga alayhi salaatusalaam iyo qof kastoo muumina weye facbudhu allahaas caabudow dha ilaahay oo waxid oo ku kalsoona weeye bayrkiisa milicsanin fainahu laa yaduru walaa yanfacu ilaahay bayrkiisa wax ma lura waxna ma anfaco weeye bal illaaru naaficu almucdi lmaanic huwa allaah midka wax lura waxna anfaca waxna bixiya waxna diida ilaahay weeye ah, saas daraaddeed waxaa la ogaanayaa tawakalku inuu yahay amar oo zaa'ida ah cala tawxiid uu yahay maxaa yeele tawxiidku shirkiga u anfiyaa tawakulkuna waxa weeye awhaamta ayuu anfinayaa ah, oo markaasi dadka akhyaarta maraatibteeda baabi'isa wahmiga ma fiicna watawakal calayhi calallah ilaykiisa tala saaro oo kukalsoonow wamaa rabbuka rabbigaagu ma aanowdha ilaahay bikaafilin allii halmaansan amaa tacmalun had camal falaysiin wamaa rabbuka rabbigaagu ma ahan bikaafilin allii halmaansan amaa tacmalun aad camal falaysiin ruusta waxay camal falaayeen amaa yacmaluuna waxay camal falayaan kufaartu waana ilahay ku jaasinaya waxaa ilaahay u akhiraayo wakti ayuu la sugayaa casharkeenna intaasuu ku egyahay wallahu subxaanau taala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu